الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم عlى نبيina mحمد وعlى آlihi وصaxبihi وsلم أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاalحين min kalaami سيد المرسلين للإmام أbي زكريا يحيى بن شhرف النwوي raximah الlahu taعaalى qala الإmam النwوي baabu صbri ayaan joognay aan ku dhex jirnay qala الإmam النwوي raximah الlah وعn cائشhaةa رضي الله عنها أنha sألت رsuul الlahi صلى الله عليه وآlihi وسلم عن الطاacون faأkhbaraha أnahu kana cadاabا yabcaثhu اllahu tacaalى clى man yashاء fajacalahu اllahu tacaalى raxmaة lilmuؤminiin falaysa min cabdi yaqcu fi الطaacuuni fayamkuثu fi baladihi saabira muxtasiba yaclamu anahu la yusiibuhu ila ma kataba allahu lah ila kana lahu mithlu ajri الshahiid waxa uu yidhi caaisha radia allahu canha waxay tiri annaha sa'alat rasuula allahi rasuulkay su-aashay sala allahu aleyh waali wasalam can idaacuuni daacuunkii bay wax ka weydiisay fa akhbarahaa wuu uga waramay annahu daacuunku daacuun marka waxaa la yidhaahdaa culammada qaarkood waxay yidhaahdaan waa nabaro jirka ka soo baxo quruux iyo nabaro saasoo kaleoo jirka kasoo yaaco dadku ay qofka uu dhimanayo qaarkoodna waxay yidhaahdaan waxaa daacuunku uu yahay ama la yidhaahdaa hawada oo xumaato ay la xumaato marka amsi waxyaabaha dadka yacnii qofkii misaajkiisii intuu xumaado hadhow marka qofku uu dadkii marka ay u la-anayaan jiro marka guud marad caama oo dadka mar wada eh, marad caama jiro guud oo hawadu ay la xumaato oo dadka marka ay tarab tarab ugu la-anayaan ay ugu dhimanayaan ayb marka daacuunku marka saasay ku sheegaan labadaas macnuun baa lagu kala sheegaa bacdi alculamaana waxaa ka muuqada hadalkooda alwabaau wadaacuun inay isku macno ka dhigayaan alwabaana waxaa la yidhaha cudur kasta oo si guud dadka u qabto ayaa wabaa la yiraha nacam marka haddii daacuunka lagu macneeyo quruuxaas iyo boogahaas korka qofka ka soo baxayo nabarada daacuunka iyo wabaaga marka cumuumi khusuusaa ka dhexeynaya markaasoo kale nacam ayb midkaan hadda marka annaga aan garanayno qofka yacni shubanka iyo mataga iyo uu la dhimanayo isagoo koleeraa la yiraahdaa marka waana waa waa wabaa-un cudur min al awbi ah ayuu ka mid yahay cudurada cuduradaasuu ka mid yahay kaasoo kale sayb caaisha nabigay su-aashay can idaacuuni fa akhbarahaa wuxuu u sheegay annahu kaana cadaaban yabcahuhu allaahu annahu daacuunku kaana wuxuu ahaa cadaaban cadaab yabcahuhu allaahu tacaala alla uu usoo dirayo calaa man yashaau qofku doono cadaab buu ahaa alla uu usoo diray cid allaale cidou doono fa jacalahu allaahu tacaala alla wuxuu ka dhigay raxmatan lilmu'miniina mu'miniintiibuu naxariis alla uga dhigay falaysa min cabdin addoon ma jiro yaqacu fi daacuuni uu ku dhacaayo daacuun fayamkuthu fii baladihi beledkiisa joogayo saabiran isaga oo sabraya muxtasiban xaal uu yahay mid ajar tirsanayo yaclamu og annahu laa yusiibuhu inuunan ku dhacaynin ilaa maa kataba allaahu lahu wuxuu alla u qoray mooyaane ilaa kaana lahu waxaa u ahaanaya midlu ajri shahiidi shahiidkii macrakada ku dhintay ajarkiisii oo kale ayaa u ahaanaya rawaahu albukhaariyu xadiidka marka waxaa laga qaadanaya daacuunku naxariis iyo ajar shahiidnimo ayaa laga helaa oo waxaa ka hela laakiin qofka sabro saabiran muxtasiban fayamkuthu fii baladihi saabiran muxtasiban shardi marka taas waa hadduu marka argagax iyo una u ku dhaco ma helayo ajirki nacam ee uu yidhaahdo haddaan meeshaas joogi lahaa dhibkaan iguma dhaceen waxaan sidaan bay ahayd hadduu sidaasoo kale uu yidhahdo maka ka helayo ajir nacam wixii alla u qorayna ma gefayo kor iyo hoos nacam marka qofka mu'minka waa sabro kuna ajar tirsado ee ku xisaabtama ajarkaas ee shahaado uga dhigaa gaalada iyagu marka waxaa nabiga caleyh isalaatu wasalaam xadiis imaam axmed uu werinayo uu leeyahay eh, in idinku naxariisu idin yahay wa rijsun cala alkaafiriin wa rijsun cala alkaafiri gaalku wuxuu u yahay cadaab marka daacuunkii halkii shay baa ilaahay dadna cadaab uga dhigaa dadna raxmad uga dhigaa sida dabayshaba ilaahay oo uga dhigay nebigana oo ugu gargaaray eh, reer caadiyana oo ugu halaagay nacam sooma kasin waa halkaa shay marka daacuunkii marka dadna cadaab buu u noqonaya dadna raxmad buu sabab ugu noqonaya culimmada marka waxay ka hadlaan qofka faasiqa ah ee murtakibulkabiiraha ah dunuubta waaweyn isagoo dhex isagoo dhex taagan oo ku dhex jiro daacuunka ou yimaado ee uu ku dhinto raxmad ma u noqonayaa isaga saaxibulkabiiraha culamada qaarkood waxay leeyihin baciid ma aha in la yidhaahdo uma noqonayo sababta waxay tahay ilaahay subxaana wa tacaala qof macaasi kabaa'ir la jahraayo inuu markaa eh, inuu ajru shahaado uu siiyo waa laga yaaba cadaabku dabcan inuu ilaahay ka daayo cadaabka laakiin ajru shahaada in la siiyo waxaa weeyaan qof faasiq ah oo saaxiibu kabiire ah taasi way way yacnii eh, culummada waxay leeyihiin ah, alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu leeyahay taa iyadu ma ma ma xoog badna marka faasiqu ajarkan yaanu ku helin walow yownan ku helin haddana laakiin gaalko kale ma aha isagu nacam laakiin ajrigan ajru shahiidnimada ayaan waxyar ahayn saasuu marka u tilmaamay aayaddii marka wuxuu ku xoojiyey am xasiba aladiina ijtaraxu asayi'aati an najcalahum kaladiina aamanuu wacamiluu saalixaat miyaan ka dhigaynaa buu ilaah yidhi subxaanah wa nam xadiid ibnu cumaraana tusayo daacuunku inuu yacni ka dhalanayo faaxishada oo faafto xadiid ibnu cumar ayaa tusay macno noocaas oo kale ibnu maajah iyo bayhaqi ay wariyeen lam yadhar ilfaaxishatu fii qowmin qadu xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim daacuun nabiga uu ley sal ly slam qole yacnii kuma faafto faaxisho kuma faafto iyagoo faaxishadaas bannaanka soo dhiganayo ilaa daacuunkaa ku yacnii daacuunkaa ku faafa dhexdooda iyo wal-wjaacu alatii lam takun madad fii aslaafihim iyo cuduro dadkii iyaga ka horreeyay dadkoodii hore aan qaban jirin xadiidka isnaadkiisu isaga marka waxaa ku jiro eh, khaalid ibnu yaziid ibn abi malik fuqahaau shaam oo ka mid ahaa laakiinse daciif weeyaan nacam ayb imaam axmed iyo xabnu macin agtooda axmed binu saalix almisri iyo abu zurcat dimashqi iyana way tawhiiqiyeen nacam eh, isagoo kalena kolley qeybaha dambe iyo waa waa soo arooray idaa dahara zina waalribaa fii qaryatin faqad axalluu bianfusihim cadaab allah iyo marka isku soo duduub yani asbaabta uu ku imaanayo dabcan waa waa laga yaabaa inay dunuub dadku ay samaynayaan ay tahay daacuunku nacam haddana laakiin qofkii mumine ku sabraa ajru shahiid buu leeyahay waxaa kaloo yidhi fayamkuthu fii beladihi ayaa layidhi beledkii daacuunka uu ka dhacay ku nagaanayo haddaanu joogin qofka beledka daacuunka uu ka dhacay hadduusan joogin inuu taga ma aha oo xadiid gadaal uu ka keeni doono kitaabka aakhirkiisa jira cumar radia allahu canhu ma uunan tegin magaaladii shaam ma gelin waa ka laabtay cabdiraxmaan bin cawf baana xadiid nebiga ka wariyey hadduu dhul daacuun ka dhaco kan jooganayounan ka soo bixin kan ku jirana kan ku jiranayounan ka soo bixin ka ka maqanna ee raba inuu galanayounan gelin ayb marka taa iyaduna waa saas ibnu xajarna kitaabuba ka alifay daacuunka iyo axkaamtiisii uga hadlay badlulmajhuud fii fadli daacuuna alira waa matbuuc kitaab matbuuca waa ncam oo qaab aad u cajiib badan oo u qoray oo yacnii marka hore axaadiidta intuu qoro gariibka axaadiidta uu sharxo haddana macaanida ku jirta uu sharxo yacni waxaan ujeedaa xadiidkuu keenayaa macaanida ku jirtau sharxayaa aqwaashiisau ka hadlayaa kadibna hariibka gariibkau dabagelinaa marka kelmadaha ad adag ee baabkaas ku jira markau baab saa uga baxo baabka labaadou galaa kitaabka dhanna daacuunka ku saabsan yahay raximah allahu tacaala waa kitaab cilmi waasic uu ku muujiyey kitaabkaas isaga naam ayb marka rawahu lbukhaariy buu yihi xadiidka bukhaari baa weriyey maxalushaahidkana waxaa weeyaan fayamkuthu fii baladihi saabiran muxtasibaa wa can anasin radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam yaquul ina allaha caza wajalla alle qaala waxa uu yidhi ida ibtalaytu cabdii addoonkayga haddaan ibtileeyoon imtixaano bixabiibatayhi labadii oo jeclaa aan ku imtixaano bixabiibatayhi ay bifaqdi xabiibatayhi labadii ou jeclaa weytadooda haddii aan ku imtixaano aa labadiisa indhood wahay nacam fa sabara ou sabro cawadtuhu minhumaa waxaan ugu bedelayaa aljannata jannan ugu bedelaya nacam ayb yuriidu wuxuu ujeedaa jeedaa cayneyhi labadiisa indhood rawaahu lbukhaariyu xadiidkanna bukhaari baa wariyey oo qofka marka waxaa weeyaan labada indhood nicmo aad iyo aad u weyn weeyaan qofka uu haysto nacam de qofka ay ka maqan tahay markaad markaad aragtaadna dareemaysaa marka qofka labadii indhood waayo ee alla subxaanah wa tacaala uu tiro ama yaraan ha ku tiro ama weynaan indhaha indhaha indhabeel ha ugu ridee qofkii lagu imtixaanay ku sabro oon shakwo iyo yacni aan muujinin iyadu waxaa weeyaan ajrigiisa eh, waxaa weyan eh, ilaahay janno ugu bedelayaa yuu isdaaweynin macnaheeduna ma aha nacam indhihii hadday cudur ka hayaanoo la daaweyn karo inuu isdaaweeye iyadu way fiican tahay nacam oo tawakulkii ma diideysa dabcan amraadda iyo cudurada qofka ku dhacayana waa la mid qofka hadduu ku sabra ah ayb oo qofka hadduu ay jirada ku dhacaysaa oo ku sabro buu iyadana leeyahay wa can caطaaءi bni abi rabaaxin qaal qaala libnu cabaas ibnu cabaas wuxuu igu yiri radia allaahu canhumaa alaa uriika miyaanan ku tusaynin imra'atan haweeney min ahli اljanna reer jannaad ah haweeney marka eh, ahlujanna a miyaanan ku tusaynin faqultu waxaan idhi balaa inaadan itusin iska daaya itus qaala waxauu yidhi haadihi almar'atu sawdaa haweentan madow atat inabiya sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigay u timid faqaalad waxay tidhi innii anigu usracu waa la ilagdaa yacni waa dhacaa waa suuxaa innii anigu usracu waan suuxaa sarciguna laba nooc waaye midna waa dabcan qofka jiro yacni markaas madax iyo ka haysoo kale oo la garanayo oo yacni eh, xanuun saasoo kale ah nooc kalena waxaa weya waa sharci jinni ah waa nacam oo qofkii jinni inuu galo oo jinnigii marka uu ku tasarufo taa masi iyo wax lamid uu ku dhaco nacam oo markaa la suuxo la dhaco labadaba way timaada labada noocba qofkii ku sabra marka inii anigu usracu waa la ilagdaa wa inii anigana atakashafu waan faydmaa bay tiri markaan dhaco oon suuxo dharkiibaa iga qaad maayay tiri nacam fadcu llaha tacaala ilaahay io bari le aniga alla io bari marka waxaa laga qaadanayaa asxaabu rasuulillahi nebiga inay u imaan jireen ducana ay ka dalba jireen waa markuu noolaay laakiin kownuhu markii uu dhintay aynan yeelin sidaas oo qabrigiisa aanay u tegin sidaa taa maadaama eh, markuu dhintay kadib aanay qabrigiisa ugu tegin waxay deliil u tahay marka inay kala farqi jireen nolosha iyo geerida dhimashada iyo nolosha taasay daliil u tahay nacam ayb hadda marku noolaayna wax badanoo la weydii jiraa jirta cilmigaa la weydii jiray su-aalaha la weydiin jiray qoom sadaqaadka iyo waxbaa la weydiin jiray dadka waxbaa nebiga loo weydii jiray marku dhintay kadib dadaa abaaro ku dhacaya rasuulka ilaahi lacag keen lama dhihi jirin nacam soo ma garan maxaa yeele intaqala min addunyaa imaam buu ahaa rasuulka salaad inuu dadka u tukado guryahooda ugu tukaday ka codsan jireen yani marku dhintay intaas wax nebiga ka codsada lama arag nacam marka taa marka maxay ku tusaysaa inay u kala duwaneyd labada xugun fahamka asxaabta ala raaca marka marka wuxuu yidhi fadcu llaha tacaala lii qaala waxau yidhi in shi'ti haddaad doonto sabarti waad sabraysaa walaakin janna jannana waa leedahay jannaad leedahay marka nebiga xaaladda fiican buu marka ikhtiyaar buu siinaya midda fiican buuna u dabcan u ishaaraya wa in shi'ti haddaad doontana dacawtu llaha allaan kuu baryaya tacaala an yucaafiyaka inuu ku caafiyo fa qaalad waxay tidhi asbiru waan iska sabrayaa mar haddii janno la sheegay fa qaalad waxay tidhi asbiru waan sabrayaa fa qaalad waxa ay tidhi innii atakashafu rasuulka ilaahi anigu waan faydmaan laakiin maradii yaa iga faydmayso fadcu llaaha ilaahay iyo bari anlaa atakashafa inaanan faydmin fadacaa lahaa waa u baryey marka alla u baryey marka jiradii waa ku sabartay laakiin cawradii inaysan ka faydmayn bis oo riwaayadka qaar waxay dhahayaan kacbaday qabsan jirtay nacam marka ay xanuunka uu soo haayo iyo kale marka si aanay dharkii uga feydmin magaalay saa ugu dhegi jirta marka kacbada iyo kale ay ku dhegi jirta fadacaa lahaa nabiga marka waa u duceeyey sala allahu aleyh waali wslam inaysan feydmin muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saareen xadiidkan marka eh, waxaa laga qaadana sabarka in janno lagu galo oo weliba laasiyama yacni cudurada in lagu sabrin qofka oo cudurka hadduu ku sabro sabarka marka maxaa burburi kara sabarka waxaa burburin kara shakaawada tirada badan maanta dhan cudurkii laga sheegto oon dadkii looga cawdo oo cudurkan baa dhibay kan buu i yeelaysaa shikaayadaa tirada badan yacni waxaa weyan sabarka waa baabi'inaysaa naam ayb waxyaabahaasoo kale iyo marka yaa baabi'iyo iyo qofku inuu cudurkii wax ka sheego ama alle subxaanahu watacaala xataa yacni inuu inuu xikmaddii alle inuu xataa uu ka hadlo unan ku sabrin qadahaas ilaahay usoo qadarin inuunan ku sabrin inuu ku faraxsanaado iyada yani inuu raalli ku ahaado waa mustaxab darajo dheeraada ah waa yacnii qadaha ilaahay wuxuu soo qadaro arida bilqadaa'i waalqadar waxaa weye waa mustaxabun ama asabru cala alqadaa'i waalqadar waajib waa nacam ilahay wuxuu soo qadaro in lagu sabraa waa waajib maxaa yeele sabar waxaa cagsigiisa a caro inaad ka carooto wixii ilaahay kuu keenay tasakhudna lama ogola wacan abi cabdin marka nacam marka cabdullaahi bnu cabaasna daweyntaas qiimaheedou baraayay marka cadaa ibn abi rabax oo ardaygiis ahaa ma ku tusaa buu yiri haween ahlu jannaha nacam waa taasaa buu yiri oo waxay dooratay jannadiiba waxay ku sabartay dhibkee iyo jiradii jannayna dooratay wa wacan abi cabdiraxmaan nam cabdillaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaal kaannii waxaad ba moodaa buu yiri anduru inaan eegayo ilaa rasuulillahi rasuulka sala allahu caleyh waali wasalam jumladan marka waxay ku tusay inuu aad usoo xifdiyey waxa uu ka sheekeynayo waxaadba moodaa buu yiri inaan nebiga eegayaba hadda sala allahu caleyh waali wasalam yaxkii isagoo ka sheekaynaya nebiya nebi min al ambiyaa'i ambiyada ilaahay ka mida salawaatullahi wasalaamuhu calayhim darabahu qowmuhu qowmkiisu ay garaaceen fa admowhu ay kaga dhiigeeyeen dhiig ay ka keeneen wahuwa isaguna yamsax uu masaxayo tirtiraayo addama dhiigga can wejhi wejigiisa uu ka tirtirayo yaquulu ou dhahayo allaahumma akfir liqowmii ilaahow dadkayga u dhaafo ha ciqaabin yacni arrintan ha u qabanin waay oo ha ku halaagin manaa marka allahuma akfir saas waay nacam fa inahum iyagu laa yaclamuuna waxa ma oga nebiga laftirkiisa waa u dhacday sala allahu aleyh ali wasalam nebigan marka isaga iska sheekeynaya ma nebi kale u ka sheekaynaya labadaba waa muxtamal nebigana waa u dhacday ambiyada ilaahayna waa soo mari jirta taasoo kale oo marka dhibka xagga dadka ka imaanayo waa ka in lagu sabraa waa ka adag yahay dhibka aysan dadku asbaabta u lahayn qofka mathalan aafa intay iskaga dhacdo xag alla kore un uga timid oo bani aadan sabab u ahayn waa ku sabraa qof kasto jirra markay ku dhacdo kale wuxuu isdhigi karaa yacnii waa laga yaabaa inuu marka taasoo kale sabarkeedu waa waa fudud yahay marka loo fiiriyo dhibaato bani aadam sababtiis kugu eh, kugu timid maxaa yaele bani aadam kale unbaad fiirinaya adiga markaas wacan abi saciidin waabi hurayrata radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu aleyh ali wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi maa yusiibu lmuslima muslimka ma asiibo min nasabin daal walaa wasabin tacab walaa hammin murug walaa xasanin tiiraanyo walaa adan dhib ma asiibo walaa hamin murug xataa awkati xataa qodaxda yushaakuhaa uu ka sheeganayo markaa ama mudayso uu ka sheeganayo ilaa kafara allaahu bihi ilaa kafara allaahu allow u dhaafaa bihaa iyada waxyaabahaas musiibadaas wuxuu ugu dhaafaa min khadaayaahu gafafyaalkiisa ayb muttafaqun calayhi waalwasabu almaradu wasafku maradna waa lahaa tacabna waa lahaa labada baa lagu macneeya xadiidkan marka isaga waxaa laga qaadanayaa musiibada qofka uu ku sabraa inay dembi dhaaf u tahay marka fiihi fadiilatu sabri baa ku sugan oo qofka mu'minka ah xataa qodaxda lugta ka mudayso ajar buu ka helaya ayaa dembi baa loogu dhaafaa dembi ayaa loogu dhaafaa waxayna ka qaataan culummada marka meeshaas oo kale waciidka marka taxaquq ulwaciid ahlu sunnada waxa ay qabaan waxaa weeyaan waciidku inuu qofka yani shakhsi mucayana in waciid alle subxaanah watacaala wuxuu ku goodiyey in dusha looga tuuro oo layidhaha ilaa wa ilaa qofkan maadaama dembigaas uu sameeyey ilaa wa ilaa waa la cadaaba cadaabka waa ku dhacaa saas ahlu sunnada ma qabaan waxay qabaan ahlu sunnada waciidkaas ilaahay haddou doona waa ku fulina haddou doonana waa ka dhaafaya asbaabta waciidka lagu dhaafo ee uu ku takhallufaana waa badantaha ilaa toban buu ibnu teymiya gaarsiiyey minhaa asbaabtaas marka waxaa ka mid a xadiidkan waxa uu tilmaamayo masaa'ibta haddii marka la yidhi qodax adiga ku muddo maalin murug aada murugootay haddii ilaahay dembi dhaaf kaaga dhigaayo maxaad u malaynaysaa marka haddii imtixaan ka weyn qofka soo uu maro waa dembi dhaaf aad iyo aad u weyn buu ka helayaa marka waxyaabahaas baa laga yaabaa in dunuubta uu geysanayo looga dhaafo amaa muctasilada iyo khawaarijtu iyagu waxay qabaan infaadu lwaciid waxa la yidhaahdo ilaa ilaa qof dembi galay wixii loogu goodiyey ilaa wa ilaa waa in lagu sameeyaa bay leeyihin aakhiro maxaa yeele waxaa ka dhalanayay dheheen khulfu lwacdi meeshaas waxaa ka dhalanaya ilaahay inuu ballantiisi ka baxo qofkaas waa cadaaba hadduu yiri uusa cadaabin ballantiibuu ka baxaa bay dheheen laakiin waa gafsan yihin sababto wacdigii waciidka farqiga u dhexeeya qof markaad shay u ballan qaaddo oo aadan siinin waa lagugu ceebay inaad naqiiso waay waa nuqsaan laakiin markaad u goodiso oo tiraa war haddaad waxaa samaysa waxaasaan kugu samaynayaa dabadeedna a iska cafiso ammaan waay maaha naqiiso maaha iyada nacam adoo awoodi kara haddaad iska dhaafto marka khulfu eh, khulfulwacdi eh, iyo isku mid maaha iyo yacni waciidkiio qofka laga dhaafo abu camr ibnu alcalaa iyo camr ibnu cubayda ku dooday taasoo kale masaladaas markaasuu wuxuu yidhi luqadiina waa kaa leexatay yuu yidhi oo waad aqoon weyse waa garo weysay yuu yidhi nusuustiina waa fahmi weysay yuu yidhi nacam laba meelaa lagaaga yimid marka nacam wacan ibni mascuudin radia allaahu canhu qaal dakhaltu cala annabiyi sala allahu aleyh waali wasalam nebigan usoo galay wahuwa isaga oo yuucaku la qandhaysiinayo isagoo qandhanaya yani oo xumadoonayo faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah innaka adiga tuucaku waa lagu qandhaysiinayaa wackan shadiidan qandhaysiin daran si daran baa lagu qandhaysiinayaa qaala waxau yidhi ajal hah buu yidhi nacam istifaamka khabariga ah lagu jawaabaa ajal nacam khabarka innii anigu uucaku waa la i kamaa yuucaku sida loo qandhaysiiya rajulaani laba ninoo minkum idinka idinka mid a ah. qultu waxaan idhi daalika kaagaasi anna laka ajrayni daalika kaagaasi anna laka ajrayni laba ajar inaad leedahay waay nacam oo haddaba arrintaa marka waa inaad laba ajar adiga leedahay mar haddii sidii laba nin lagu qandhaysiinayo qaala ajal buu yidhi haah daalika kadaalika daalika kaagaasi kadaalika sidaadaas oo kale waa maa min muslimin muslim ma jiro yusiibuhu adan dhib oo asiibayo shawkatun qodax famaa fawqahaa iyo wax ka sarreeyo labaa loo isticmaalo famaa fawqahaa qodax iyo wixii ka weyn shawkatun qodax iyo famaa fowqaha wixii kasii yar oo xagga hoose uga weyn labadaba waa lagu macneeyaa ilaa kafara allaahu ilaahay waa ku dhaafaa bihaa iyadaa musiibadaa sababteeda sayi-aatihi xumaanyaalkiisa waxudad canhu waa laga hoobiyaa oo waa laga tirtiraa dunuubuhu dunuubtiisa kamaa sida taxudu shajaratu geedda ay u daadiso waraqaha caleenteeda say geedda caleenteeda u daadisoo kale dunuubta looga daadiya isagana way uga daadanaysaa marka qandhadii iyo xumadihii iyo yani xanuunka qofka uu xanuunsanayana inuu ajar kuleeyahy dembi dhaaf in dunuubtiisii loogaga dembi dhaafayo marka muminka yani marka uu xanuunsanaayo waxaa weeyaan ilaahay subxaana watacaala de wanaag unb wanaag bau la rabaa nacam oo dunuub badan baa adduunyada looga sii fududaynaya nacam oo aakhira hadduu tago cuslay lahayd baynamaa laakiin gaalka iyo munaafiqa waxaa weeyan waxooda dhan waa loo kaydinaa ilaa aakhira markay tagaan yani ay arkaan dunuubtoodii aad iyo aad u tira badan walciyaadu billah wlwacku maqthu lxumaa qandhada tiyada daran waqiila alxumaa yani qandhada wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalama man yurid illaahu bihi khayran yusab minhu man axadkii yurid illaahu alla ula doono bihi isaga khayran khayr ula doono yusab la asiibee minhu xaggiisa ama yusib asiibee minhu xaggiisa yusib yusib ku qora soo maa ay yusib yani yusib yusib illaahu alla waa asiibaya minhu xaggiisa oo musiiba waxbaa ku dhacayo waa la musiibeynaya qofki walidalika ashaddu nnaasi ibtilaa'an alambiyaa huma alamthal huma alamthal nacam ayb oo dadka waxaa ugu imtixaan badan ambiyada ilaahay se kadib dadka ku xigo kadib dadka ku xigo say dadka ugu kala ugu kala diinta ugu kala adag yihiin nacam ayb faidaa ra'aa fii diinihi salaabatan qofka diintiisa haddii laga arko adeyg iyo yani haysasho iyo waa imtixaan ziida ziida ziida ziida fi lbalaa nacam xumidii balaayadii marka waa loo kordhinaa nacam wahaakada nacam dembi dhaaf baana laga rabaa oo in loogu dembi loogu dembi dhaafo maxaa yeele sheikhulislaam ibnu teymiya raximahullah waxuu dhahaa masaa'ibta qofka waxaa dad badan waxay gaarsiinayaan dad badan masaaibtu waxay gaarsiina gaarsiinayaan eh, darajo acmaashoodu aynan gaarsiinaynin qofkii ilaahay darajo adag darajo dheer oo darajo weyn oo jannadou la rabaa camalkiisiina ma gaarsiin karo acmaashiisa ma gaarsiinayso markaasaa masaa'ibtii baa loo badinaa marka camalkiisii iska dhexdhexaadka ah ma yaraay iyo masaa'ibtii uu ku sabray ku dhacday yaa marka waxay u noqonaysaa wax badan kor bay u qaadaysaa marka laakiin ibtilada imtixaanka ma loo yeerto oo maadaama dembi dhaafa ah ku jira layidhi ilaah imtixaan lama dhaho nacam saa iyadan aada waa khalad nacam sababtoo ah imtixaanka ma ogid adiga waxaa ku noqon doonto inaad diintaba uga bixi doonto allah ma garanaysa marka ma fiicna inuu ilaahay ku imtixaana ee waxaa la yidhahdaa ilaah haddaad i imtixaantana annagoon maftuuniin ahayn oon fidnaysnayn ilaahu na oofso ama ilaahu yacnii towfiiqda naga waafajiy in ilaahay laga weydiista sidaas eh, kitaabu listiqaama sheikhu lislaam ibnu teymiya nin wuxuu ku sheegay eh, dadkan fuqaraau almutasawifa ahaa inuu dhihi jiray yani ilaah waa imtixaan imtixaana weydiisa jiray markii dambe ilaahay wuxuu ku imtixaanay faibtalaahu bixabsi lbowl kaadidiyaa lagu celiyey nacam markaasaa dhibaata u adkeysan waaye waana u gegsan waayey ilaa markii dambe uu ilmaha dugsiyada dhigto inuu u yimaado u dhihi jiray udcuu licamikum uddaal nacam adeerkiin yacni u duceeya baadiyeysnaa nacam ninkan yacni baadiyeysanee ibtilaha iyo balaayada ilaahay warsade ee ee qaldan ee qalloocan u duceeye nacam saasuu dhihi jiray markii dambe marka imtixaanka daa'iman qofka u yeerto u yeerto u yeertana badanaa yacni waxaa weeyaan waa ku dhibaatooda wa min hada almacnaa ayaana ilaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo u reebay cadow in la tamaniyo nacam oo uu u yiri laa tatamanow liqaa'a alcaduwi cadow la kulankiisa ha tamaninina min hada nooc ayuu u yiri nabiga caleyh salatu wasalaam saas wadabatuu rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weri marka ilaahay qofku khayr la doono waa musiibeynaya qofkuusa khayr la dooninna waxba musiibaa ma lou ridayo dadka laakiin musiibada waxay u haystaan yani in loogu darnaanayo un dadka keliya dhinaca kale kama fiiriyaan sida haalibka naca wadabatuu yusib waxay u dabdiyeen bifatxi saadi wakasriha yusab iyo yusib labadaba waa loo shaqle wa can anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalihi wasalama laa yatamanayanna yaanu tamaninin ousa tamaninin yani ousan rajeynin oo jeclaysanin axadukum midkiin almowta geeri lidurin dhib dartiisoo nasalahu asaabahu asiibay dhib qofka asiibay dartii yaanu geeri ku tamanin allow maan dhintayousa dhihin fain kaana laabudda faacilan fa in kaana haddii uu yahay laabudda mid loo hurtila yahay oo ay qasab tahay faacilan inuu sidaa yeelayo faliqul ha dhaho allaahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii allaahuma yaa allaahu allow axyinii in noolay maa kaanat alxayaatu noloshu intay tahay khayran lii mid aniga ii khayr badan wa tawafanii io oofso idaa kaanat ilwafaatu geeridu hadday tahay khayran lii mid ii khayr badan muttafaqun alayhi muttafaqun calayhi xadiidkanna marka qofka dhibaato la soo gudboonaatay darteed maaha in jazac iyo argagax intuu ku dhaco mowd uu tamaniyo inuu ku sabraa fiican ayb geeri marka in la tamaniyo waa jirtaa yacni inay soo aroortay yacni axaadiidta qaarkood iyo ama aayadaha qaarkood iyo inay kusoo aroortay bacdi alculamaa iyagu waxay dhahaan geeri nabiyullaahi yuusufba waa tamaniyo tawafanii musliman buu yiri oo kale iyo tawafanii musliman hadda waxaa weya filmustaqbal dabcan hadda inuu geeri tamaninayo ma aha anoo muslima ilaahu idil waay sidoo kale yaa leytanii midtu qabla haada wa kuntu nasyan mansiyan iyo kale iyo yacni maryam iyo kale iyo qisayaalkaas iyo waxyaabahaas marka ay soo qaataan laakiinse waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan qofka dur iyo dhib asiiba darteed inuu ku tamaniya maa hadduu tamaninayana inuu sidan yirahdo allahuma axyini idaa kaanat alxayaatu khayra li ila aakhirihi nacam sidan inuu marka ducadan inuu isticmaalo nacam sababta marka uu u tamaninayo hadday tahay madarada iyo dhibka waa la fiirinaa hadday dhib diini ah oo si uu uga baxsadana uunan aqoono fidna diini ah ay socoto kale inuu sidaan dhahaa inuu tamaniye mowdkii waa waa u banaan tahay laakiin inuu sidaan yiraahdo waay ilaahu in noolay saasoo kale in allahuma xiini idaa kaanat alxayaatu khayran lii ila ilaahay baa garanaya wax u kheyr badane fidnada marka adaa laakiin iyadoon fidno diiniya jirin bimujarad yacni adduunyadii oo ku yaraatay iyo dhibaato ku dhaca salaam waraxmatullah iyadoo yacni dhibaato diini aynan soo food saarin oo dhib kaleoo iskaga dhacay yacni adduunye iyo dhib kaloo adduunye iyo iskaga dhacay darteed inuu iskaga tamaniyo ama geeri ku tamaniya ma aha maxaa yeele waxaa laga yaabaa noloshu inay u fiicnaan lahayd oo kheyr buu siyaadsan lahaa wacan abi cabdillaahi khabaab ibni ilarad radia allaahu canhu qaal oo riwaayaaba tilmaamayso ima in kaana muxsinan hadduu qofka muxsin ahaa ixsaan buu siyaadsanaa hadduu qof xun oo ahaana lacalahu yastactib inuu ilaahay u toobad keenaaba laga yaabaa marka muxuu geeri u degdegsanaa geerida wax uga horeeya ma oga asaga wax meel la marsiin doono kama warqaba marka inuu ilaahay marka sidan uu ka baryo weyan wacan abi cabdillaahi khabaab ibn alarat radia allahu canhu qaal shakownaa ilaa rasuulillahi rasuulkan u cabannay sala allahu aleyh waali wasalama wa huwa isaga oo mutawasidun barkimaysan burdatan go' lahu isaga u sugnaa fii dilli lkacbati kacbada hooskeeda kacbada hooskeeda isagoo yacni maro barkimaysan oo yacni barkin camal ka dhiganayo ayb oo cuskan faqulnaa waxaanu nidhi alaa tastansiru lanaa miyaadan ilaahay gargaar noo weydiineynin ay alaa tatlubu lana nasra miyaadan ilaahu gargaar noo weydiiy eh, miyaadan nebinebi eh, allo gargaar noo weydiinaynin alaa tadcuu lanaa miyaadan noo ducaynaynin waa markii maka la joogaye la dhibi jiray muslimiinta dhibka faraha badan lagu haayay nacam fa qaala nebigu wuxuu yidhi de markaasoo kale musiibadaas iyo dhibaatadaas ay jirto wuxuu sabr nebiga sal ly slam wuxuu farayaa sabar uu farayaa nacam inay sabraan dhibkaas u dul qaataan faraj kalena marka inuu yimaado lamana farin weli markaa nebiga inuu dagaalamo caleyhi salaatu wasalaam nacam oo marka dagaalka saad ogsoontihiin madiine unbaa faradkiisa uu ku bilowday ee intii maka la joogo facfuu wasfaxuu bay ahayd nacam ayb ayb marka eh, faqaala wuxuu yiri nabiga sal ly slam qad kaana min qabli man qablakum dadka idinka idinka horreeyey waxaa ahaa qad kaana wuxuu ahaa man qablakum dadka idinka horreeyey yu'khadu rajulu ninka waa la qabanayay fa yuxfaru lahu waxaa loo qodaya fi lardi dhulka dhexdiisa yaa loo qodaayey fa yujcalu fiiha waa la yeelay mara fa yujcalu waa la yeelayo fiiha dhulka dhexdiisa uma markaa dabadeed yu'taa waxaa loola imaanaya bilminshaari minshaar fa yuudacu waxaa la dhigaya calaa ra'sihi madaxiisa korkiisa la saarayo fa yujcalu nisfayni laba gabal ayaa laga dhigaya laba nus wa yumshadu waa loogu shanleynaya biamshaadin biamshaadi biamshaadilxadiidi birta fargeetooyinkeeda fargeetooyin bir ah shanla bir ah loogu shanleynayo maa duuna laxmihi iyo wacadmihi hilibkiisa iyo lafihiis inta ka dhexayso sidaasa inta loo geliyaa la hoolaya yani hilibkiisa iyo jirkiisa lafihii iyo inta hilibka kadhale ka dhexayso ayb maa duuna laxmihi hilibkiisa iyo cadmihi laftiisa maa yasuduhu daalika kaagaas ka celin maynin can diinihi diinkiisa ka celin maynin oo dadkii waxaa weyaan diinkoodii ku dheganaayeen dadkaas waa ku mintidaayeen diinkooda diintooday ku dheganaayeen ku mintidaayeen inay diin ka laabtaan arrintaa ma ku keenaynin dhibka weliba marka uu batay waa tii xataa loo rugseeyey qofka inuu iskaga hadlo kelimatulkufri isagoo islaamnimadiina qalbiga ku haysto man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu mطma'inu biliimani walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim gadbu min allahi walahum cadaabun cadiim maa yasuduhu kama celinaynin dalika kaagaasi can diinihi diinkiisa marka isla muslimiinta dhibkaasna waa soo maray cizi ka fiican oo ka badanna waa soo maray labadaba marka labadaas xaalad marka laba xaaladoo waxaa weeyaan aad u kala fogo aad u kala duwan xaalad kastaana sida sharcigu faraayo unbaa lagu dhaqmayaa xaalad xaaladaasoo kalena wallaahi baan ku dhaartay layutimana allaahu alla waa taam yeelayaa haada amra diinkan haada alamra diinkan ilaahay waa taam yeelayaa xataa yasiira araakibu ilaa uu raakibka kasoo fuulo min sancaaa uu ka yimaado sancaa ilaa xadramowd ilaa xadramowd uu imaado laa yakhaafu ila allaha laa yakhaafu xaal uusan ka cabsanaynin ila allaha alla ma ahan cid kale uunan ka baqaynin wadi'ba ari dhurwaaga calaa hanamihi arigiisa oo uga baqaaya ma ahan iyo dhurwaa oo arigiisa uga cabsanaya bis wadi'ba calaa qanamihi ruwaadda qaarkood mudraj waaye dheheen shuraaxda qaarkood walaakinakum laakiinse idinku tastacjiluuna waad degdegsanaysaan waad degdegaysaanoo waxaad rabtaan inaad degdeg ku heshaan yacnii aad ku gaartaan tamkiin iyo yacni tamkiin iyo nabadgelyo iyo inaad degdeg ku gaartaan baa rabtaan buu yiri nacam ayb marka laakiin nebiga wau ballan qaaday ina tamkiinku inuu imaan doono wau ballan qaaday rasuulka caleyh isalaatu wasalaam nacam ayb marka ku sabra waay sidiinaan ku sabarsanaada oo sidaan markaad ku sabartaan ood ilaahay daacadiisa yacni aad ugu sabartaan ilaahay subxaana wa tacaala farajuu idin furaya nacam faraj baana loo furo oo ficlan hijra loo idma nebiga caleyhi salaatu wasalaam dhibaatadan markayda asxaabtii ay ku jireen oo dhibaatadii loo yacni ay sii kordhayso ayaa waxaa la faray hijro kolley xikmadda ilaahi subxaana wa tacala waxay hayd in dhibkan uu hormaro si dadku ay ugu tarbiyoobaan kadibna markaas hijra loo diray nacam markay hijroodeen kadibna waxaa loo fasaxay inay dagaalamaan waa fasax bis waajib xugun oo wujuuba ma jirin udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu ayaa loogu fasaxay dabadeedna marka tartiib tartiib kadib kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum yaa timid iyo waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum iyo markii dambena ah, suuratu tawba ah qur-aankii ugu dambeeyo meelihii ugu dambeeyey qur-aanka ka mid ay ka mid ahayd suuradda ilaa alla marka yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum hilda inay jizye qaadaana la faray tadriija marka ay u socotay axkaamtaas dhan tadriijku marka mansuuq ma aha hadda laftirkiisa nacam kasta mansuukh ma aha nacam hadba yacni waxaa la fiirinaa un yacni wadciga jiraa la fiirinaa marna yacni wadciga u munaasabka ah aayaadka u munaasabka ah ama axaadiidka u munaasabka ah ayaa lala imaana nacam wadcigana dadka ku dhex noolna waa qiimay karaan dadki ahlulxal walcaqdiga yaa qiimay karo ku nool awdaacda ku nool nacam laakiin qofaan awdaacdi ku noolayn wadci ma qiimay kara nacam marka dadka owdaacdooda intay fiirsadaane waxay ka raacayaan marka meesha ugu aayaadka ugu yarkaa marka ugu munaasaaayaadka marka waxaan ujeedaa ugu haboon oo amarkooda uu muwajah ku yahay mansuuq marka maaha aayaadkan isma aysan nasaqin saas uuna sheikhulislaam ibnu taymiya asaarim masluul calaa shaatimi rasuul uu ku sheegaa nacam qaarkood culammada waxay leeyihin waa sabarkii iyo waa la nasakhay laakiin lama nasakhin sida xooga badan ayb kanoo kale xadiid lamidana waa soo aroortay cadiy bni xaatim ataa'i oo nebiga la joogo ayaa nin yimid rasuulka ayuu u yimid sal alla ly salam markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahay waa dhibaataanna haysa ayuu yidhi jidgooyo iyo shufto ayaa dhib ayaana dhibtayuu yidhi nacam mid kale haddana yimid baahi buu sheegtay nacam baahi iyo wax la cunoo lala yahay dadkii markaas yacni markaasuu nebiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi cadiy bni xaatim hal ra'ayta alxiira xiira meesha la yidhaha ma aragtay nacam buu yidhi waa maqlay buu yidhi ma arag waxaa dhici doonta u yidhi nabadgelyo intay baahdo xiira haween ay kasoo tagto kacbada ay timaaday dawaafto cid iyadoon la soconin nacam ayb maaha inay bannaan tahay maaha waa khabar akhbaarta hadda axkaam ma aha iyadu nacam laakiin heerka nabadgelyada ay tegeyso haween aan cabsanayno intaas maraysa keligeed waxaa kaloo yidhi hal samicta kisra kisra ma maqashay haa buu yidhi kisraa waa maqla kisra hormus kunuustiisa halkaana la keeni doonaayyii nacam oo waa la fura doonaa nacam markaasuu yaabayo wuxuu yidhi kunuusu kisraa uu la yaabana yani kunuusu kisraa ee la furana haah buu yidhi kunuusu kis kisraa hurmus nacam kisraa hurmus ee mid kalena waa sheego ilaahay maalkau faa firdhin doonaa yiri dhulka ku firdhi doonaa ilaa wax aqbalaba la waayo sadaqa qaato nacam ta maal dadka ka bato markaasuu wuxuu yidhi waan arkay yiri yacnii fara'aytu daciinata waan arkay nabadgelyo inta baahday aween meeshaas inta kasoo tagta kacbada timaad iyadoon cabsanaynin kisrana yacni muluugtiisi ee meliku kisrana kaydkiisii anaaba ka mid aha yuri dadka soo qaaday nacam tan saddexaadna haddaan nooshihin waa arki doontaanu yiri nacam sida nebiguba sheegay sala allahu aleyh waali wasalam marka yacni waxyaabahan marka fiiri xaaladda lagu jiray iyo xaaladda nebiga uu ka hadlayo sala allahu aleyh waali wasalam laakiin bani aadamku wuxuu iska jecel yahay yacni degdegaa lagu isagaaba degdegaaba laguyuu ku samaysan yahay nacam khuliqa alinsaanu min cajal nacam in waxa waxuu rabaa maalin iyo habeen lakala tuuro nacam wa fii riwaayatin wahuwa mutawasidun isagoo yacnii barkimaysan burdatan go' waqad laqiinaa waxaanan kala kulannay min almushrikiina gaalada xaggooda shiddatan dhib baan kala kulannay wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal lamaa kaana yowma xunaynin marka maalintaasna maalina ahayd maalinta dambe nebiga ouma ka furanayna maalin kale ahayd nacam marka adduunyada saas un isku bedbedeleysaa nacam ayb wahaakada taariikhda islaamka haddaad akhrisaanna waa noocaas u nacam mar islaamka uu sarreeyo mar intay dunuubta badato oo dadkii ay yacnii isku xumaadaan oo iyagu calaaqaadkooda muslimiinta xumaadaan oo isdilaan oo cadow marka uu ku sallidmo intaba waa lahaa jirta weligeed nacam wax hadda bilowda ma aha oo cusub ma aha <coughs> wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal lama kaana yowmu xunaynin maalintii xunayn aathara rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam nebigu wuxuu u dooray naasan dad filqismati qeybta xoogaa waa u badiyey markuu wax qayqaybinayay xunaynna qolada hawaasin qole la yiraha buu nebigu ku duulay markii maka la furtay kadibay ahayd hawaasin qole la yiraahdo ku duulay oo marka aad u dagaal badan oo haween iyo yacnii ilmahoodii iyo xoolahoodii soo isu soo dabageliyeen wax ay soo reebteen ma jirin waa meesha marka ay ku baxday ninkii uu nebiga su-aalay uu yidhi aaway yidhi reer hawaasin ka waran uu yidhi nacam waa yimaadeen uu yidhi can bakrati abiihim uu yidhi nacam ayagoon hal ka soo tegin uu yidhi nacam marka dagaalkoodii muddaa lagu sabray kadibna waa laga adkaaday xoolahoodii iyo dadkoodii waa la qafaashay marka hal maray xoolihii dadkiiba gacanta soo galeen markii dambe dee nebiguna meel unbay wax uga ahaayeen waxay dhaheen marka waxaan u malaynaa yani haweentii nebiga nuujisay iyagay ahayd xaliimatu sacdiya nacam marka taasuu nebiga ku qiimeeyey sala allahu aleyh ali wasalam marka way u yimaadeen waa waa u cabaadeen hadda dadka ama doortuu yidhi ama maalka mid doorta dadkaan rabnaayay dheheen dad iyo maal isku mid maha nacam markaasu wuxuu yidhi dadkaanaan idiin weydiina marka xoolihii mar haddii khaniimo ahaan loo soo qaaday dadkiiba uu nebiga marka uga fasax qaaday waa ogolaadeen waa la siiyey dadkoodii marka nimankaas marka reer hawaasin wa lamaa kaana yowma xunaynin markay ahayd aathara rasuululahi sal ly slam markaa nebiga xoolihii markuu qeybinayo wuxuu u dooray naasan dad fi lqismati qaybta fa acdaa wuxuu siiyey alaqraca bna xaabis mi'atan min alibili boqol geel buu siiyey wa acdaa cuyaynata bna xisnin cuyaynata bna xisnin alfazaari midla dalika intaasoo kaleu siiyey wa acdaa naasan dadna wuu siiyey min ashraafi alcarabi carab raggeeda waa weynaa ahaa odayaalkeeda wa aharahum waana u dooray yowmaidin maalintaas filqismati qeybta oo sad badan buu siiye sad aad iyo aad u fara badan buu siiye fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay ina haadihi tani qismatun weeyaan qeyb maa cudila fiiha aan loo cadaalad samaynin walle wuxuu yidhi tani waa qeyb aan loo cadaalad samaynin nin baasaa yiri nacam ayb dulkhuwaysara la dhihi jiray ayb wamaa uriida fiiha wajhu llaahi ilaahay dartiina loolama jeedo yiri tan nacam balfeer bani aadamka nacam rasuulka caleyh isalaatu wasalaam saas dhahayaan nacam oo wuxuu yidhi qeybtan la qeybiyey eexaa ku jirto yiri nacam wuxuu ka dhigaa rasuulka inuu qabiilkiisa u heelanayo quraysh ile dadkaana mogta ashraafu quraysh ay u badnaayeen dadkan iyo wax kaloo yacnii carab carabtaas kale unbay u badnaayeen marka wuxuu leeyahay marka eh, inuu u hielinayo ka dhigaa marka dad gaara marka wuxuu leeyahy ikhlaaska nebiga marka tuhmaa waxaan ilaahay wejigiisa dartiina looma samaynin cadaaladna lagama samaynin buu yidhi fa qultu waxaan idhi buu yidhi wallaahi baan ku dhaartay la ukhbiranna rasuulallahi walle rasuulka u sheegay oo u sheegay sala allahu aleyh waali wasalam faataytuhu waan u imid bani aadamku marka hadduu nebiga ka baxsan waayey qof kale see uga baxsanaa oo eexdu ay suurtagal ku tahay xataa nacam ama yacni meel eexeedba joogo ama eexdiiba ay badan tahayba nacam see uga baxsanaa marka qofku marka waxaa fiican wixii wanaaga dadka inuu ka aqbalo wixii kalena uu yacni hadduu xalli karana uu xalliya laakiin eed uun iska socoto afar iyo labaatanka saac dadkii yacni laasiyama annaga aaday noogu badan tahay waxaasoo kale eedaha yacni qof aan yacni qabyaaladba ku fakeraynin maskaxdiisa aysa ku jirin yaa ficil bou macno u sameynaa marka lama weydiinayo macnahaad u samaysa maxay tahay ma la dhahayo jaa isla markiiba qabiil laysoo gelayo madaxii nacam ila cudurkiyaa cudurka badanaa kaas ama ogtaha nacam qofkuna cudurka uu yaqaano unba wax ku qiimeeyaa nacam soo ma marka dadka de qofkii diin waday ama yacni soo wanaagsanaa maaha inuu waxaas milicsada ma aha nacam kun mar haddii laga sheego laga sheego laga sheego layiraha waxaan ikhlaas ma aha qabiil waay kan waay haddii asaga uu ilaahay dartiis u samaynaayo waxaas inuu milicsada ma aha berri dadku ayaga unbaa fahmi doono nacam maogtahay caaqibada dambe laakiin hadduu asagiina iska dhaafa wixii uu sameynayo naga dhaaf inti saas lay dhihi lahaa iyadana hadda asagiina waa ku waa ku camal la-yaha ummaddiina dhibaata ugu sugan marka dadka duquuddooda noocaasoo kale lama milicsado laa siyama dadka cawaamta waa dad badan oo marka ka cabsanayaad arkaysaa oo dhahay saasaa lagu dhahaa saanaa la yeelaa kanan baa la idhahaya haddii ilaahay ku ogyahay waxaad samaynaysana sax yihiin dadka u bandhiga adiga u sheeg dadka nacam waxaan macnahooda saan iyo saan iyo saan waay dheh si aad adiga laftirkaaga meel tuhmada aada isku gelinin intaas kadib qofkii wax sheega isaga waxaa la arkay dad dantooda laga shaqaynayo wax loo sheegayo ama wax la siinayo oo haddana maca daalika yacni saas un dadkii dhahaya nacam ayb iska dhaaf yani caamada ma aan khaasada waa ku dhex jirta xataa waxaas oo kale faqultu waxaan idhi buu yidhi wallaahi la ukhbiranna rasuula allahi sal ly slm faataytu waan u imid fa akhbartuhu bimaa qaala waxa uu yidhi baan u sheegay fatahayara wejhu nebiga wejigiis waa doorsoomay bani aadamka dabcan haddii isagoo meel wanaag hayo haddii qof wax uunan qalbigiisa ku jirin haddii qof ka sheego dabcan bani aadamka waa ku samaysan yahay inuu ka xanaaqo fatahayara rasul marka walidaalika dadka waxaa jira bacdina sheekh waxaan umalaynaa yani culamada qaarkood waxay dhahaan dadka qofka yani ikhlaaska dhabtaa waxaa kuleeyihiin dadka ku caayo iyo dadka ku ammaano inay kuu sinaadaan adigana oo waxaan ujeedaa yacni cayda iyo ammaanta isku mid inaa u aragto khalad waa caay iyo ammaan se isku mid loogu arkaan oo nebiga hadda marka la caayinayo waa kana waa necbaysana waa doorsoomaa wejigiisa nacam soo ma garanin qofku yacni wax uunan ahayn marka laga sheega ha iska qoslan lama dhihin mogta wuxuu yidhi marka eh, fatagayara wejhu wejigiisa waa doorsoomay xataa kaana ilaa uu ka ahaaday ka rinji oo kale rinji guduudan oo kale ilaa uu ka ahaaday huma qaala waxa uu yidhi ayb faman yacdilu yaa cadaalad samaynaa idaa lam yacdil illaahu wa rasuuluhu allai rasuulkiisa haddaanay cadaalad samaynin yaa cadaalad samaynayo yiri markan haddii ilaahay rasuulkiisa cadaaladda laga waayo yaa cadaalad sameynana marka tacajub baa ku jira marka iyo inkaar ayb cadaaladda iyadana sidoo kale dadka cadaaladda ka raadinaya meelaha aan kitaabka iyo sunnada keyrkood kitaabka iyo sunnada meelaan ahayn dadka cadaaladda ka raadinaya waa dhunsan yihin ayagana haddii alle iyo rasuul ay cadaalad ka waayeen say sheeganayan ayaga yay ka helayan marka cadaaladna nacam ma dadka ilaahay ku kufriyey ma cadaalad laga helaya inta alle rasuul laga waayo uma qaala waxa uu yidhi yarxamu allaahu muusaa muuse allah u naxariista buu yidhi qad uudiya biakhara min haada kan ka badan ayaa la dhibay ayaa lagu dhibay fa sabara waa sabray yarxamu llaahu muusaa muuse allah u naxariista qad uudiya waa la dhibay biakhara min haada kan wax ka badan baa lagu dhibay ayb fa sabara marka waa sabray sabarkii marka inuu wanaagsan yahay nabigu waa iska daayay sal l slam ninkan hadda nebiga waa caayo ogow rasuulka isaga waa iska dayin karaa cirdigiisa isaga iska dhaa leeyahay inuu iska daayo laakiin markuu nebiga dhintay kadib sala allahu aleyh waali wasalam haddii qof sidaanoo kala dhaho xadduhu lqatlu xadkiisa waa dil waaye xataa hadduu toobad keeno toobad waa anficay aakhiro laakiin fi dunyaa xadduhu lqatlu nacam waa in la dilo waay sababtoo cayda nebiga waa gaalnimo nacam marka nebigoo la tuhmaana maba sahlanaba nacam caydaba tanaa ka daranba ma ogtaha nacam fa waxaan idhi buu yidhi laa jarama waxaa dhaba laa arfacu inaana u kor yeelin ileyhi isaga xaggiisa bacda haatan kadib xadiidan war dambaba sheeka dambaba nebiga inaana u sheegayna xaqiiqa u yiri nacam yacnii nebigoo u turaa sida uu ku arkay yani wejigiisii oo doorsoomayoo guduud isaga dhan noqday marka bis waa yiri mar damba nebi wax damba maba u sheegayabaaniga oo laga sheego wax dambe yani waa hadal dambe uma naqlinayo uma sheegaya isagoo marka nebiga ugaga gaga turaayo muttafaqun calayhi faqultu waxaan idhi laa jarama waxaa dhaba laa arfacu inaanan u koryeelaynin oon ileyhi isaga xaggiisa aanan u koryeelaynin bacda haatan kadib xadiidan sheeko muttafaqun calayhi wa qowluhu kasirfi huwa bikasri saadi weeyaan saadkoo la hoos dhigo bikasri saadi almuhmalati ala dhibictiray wa huwa sibqun rinji waaye axmaru guduudan wacan anasin radia allahu canhu qaal marka axkaamta dadka nebiga caayo xukmuhum qofka nebiga caaya sala allahu aleyh waali wasalam waa ku gaaloobaa maxaa yeelay cay oo muujibulihaana ah cay oo ah muujibu muujibulihaana caydu maxaa yeele qofkaad caynayso waa qofaa ihaanaysanaysa waa moogtaha caydaasoo muujibulihaana ah iyo tasdiiq oo muujibul ikraam ah tasdiiqoo la rumeeyana tasdiiq qofka aad rumaysan tahay qofka aad aaminsan tahay waa qofa weyneynaysa waay waa muujib alikraam waay labadooda qalbi ma ku wada kulmi karaan muujib alikraam iyo muujib alihaana ma ku kulmayan qalbi nacam marka qofka nebiga caynaya macnaheedu marka waxaa weeyaan ma rumaysna oo tasdiiqan qalbiga ugu jirin ilaa hadduu ugu jiri lahaa ma caayeenba nacam soo ma kasin kada alle iyo diinta iyo saasoo kale waa nacam waana ku gaaloobaye maahan yacni daliil kufri uma aha nacam nebiga oo la caayaa deliil uma aha qofka inuu gaal yahay nacam maahan wayba tahayba gaalnimadii bayba tahayba nacam so uma garan maxaa yeelay eh, sheikhulislaam saasuu dhahaa qofkuna bimujaradi haada alqowl ku gaaloobaa naam maxaa yeele laa saarimulmasluulka markuu leeyay laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waad gaalowdeen iimaankiina kadib bimacnaa wuxuu leey qad kafartum ay bilqowli qowlka bisaa ku gaaloodeen aada dhahdeen marka ma laga yeelaya qalbigeenna annaga waa nadiif waa fiican yahay nebiga waa rumaysannahay bimujarad qowluhum haadaa kaafin gaalnimadooda waana lagu gaalooba qatlina waa keena imaamka marka muslimiinta inuu dilo waayo qofkaas xataa hadduu toobad keeno inuu qoorta u dheereeyo towbadiisa aakhirada anface sida raajixa waayahay marka eh, kitaabkaasuuna ka alifay ibnu teymiya asaarim lmasluul calaa shaatim rasuul subkina kitaab asayf lmasluul calaa shaatim rasuul la dhow leeyahay kan ibnu teymiya aad laakiin wuxuu yahay kitaab yani aad masaaisha masaladaas meelo badan jawaanib badan buu kaga hadlay iimaanka iyo waxa ku tacaluqana meeshaasoo kale waa soo geliyey xataa asalkiisuna kitaabka wuxuu ku dhacay waaqicatu casaaf nin nasraani ahaan jiray oo eh, yani nasraani ahaa ayaa nebiga caayey casaaf la dhihi jiray nacam marka eh, waa laba markhaati baa marka ku caddaysa inuu caydaa sameeyey oo nebiga uu caayey sheekhulislaam ibnu teymiya iyo nin kaleo culimmadii markaas joogta ka mid ah ayaa u yimaadeen naa'ibkii meesha dimashik joogay ninkan wax ka qabay dhaheen markii dambe ninkii oo ay niman la socdaan baa u yimid oo markaas ay leeyihiin ninkaani ma dhihin iyo saas ulama jeedin iyo mawaxa iyagoo cudurda cudur daarayo nin niman marka dad oo reer baadiye ah marka ayuu soo agmaray markaasay ku kaceen kuwii waday baa marka waxay dhaheen ninkaana idinka khayr badan idinka dadkii muslimiinta ahay ku dhahayeen nacam kan nebiga caayaa idinka fiican idinka oo saas markii dambe marka aduu naa'ibkii labadii sheekh bauba xiray oo uu sii shideeyey kadib waa la daayey labadoodii kitaabkan buu qoray marka calaa kullin qiso macruuf waa ibnu kathiir bidaawi nihaayad uu ku sheegayo waaye waaqicatu casaaf aa ah la iraahdaa nin markii dambe casaafku inta wuu islaamay markii dambe marka hadduu islaamo xataa asalku saas aheyd marka sheekhu qofkii marka islaamo iyo waxyaabahaas iyo yani cahdiga inuu ku buraayo nebigoo la caayo gaalada heshiiskooda waa ku buraa bimujarad hadday rasuulka caayaan cahdigooda waa buray wuxuu marka waxyaabahaas cuhuudda ku burana waa uga hadlay tanna waa uga hadlay yacni dilka ee gaal qof ahaa dimi oo muslimiinta ku hoosnoo la dawcaayo xukunkiisa wuu ka hadlay markii dambena ninkaas casaaf maka iyo ayuu aaday waa islaamay markii dambe isagoo beyn beyna maka walmadiina isagoo maraya la dile nacam halkaa unbaa dad ugu tageen nacam markaasay luqunta u dheereeyeen xukunka sharciga saas u ahaa laakiin toobadiisu anficaya isaga islaamnimadiisa ayb wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama idaa araada allahu allah hadduu doono bicabdihi addoonkiisa khayran ou la doono cajala lahu alcuquubata cuquubada usoo dedejiya fi dunyaa adduunyada dhexdeeda wa idaa araada allaahu allah hadduu doono bicabdihi addoonkiisa ashara ou la doono amsaka canhu uu ka haysanaya al wuu ka haysanaya canhu xaggiisa bidenbihi dembigiisa nacam dartiisa nacam amsaka canhu bidenbihiba uga haysanaya dembigiisa xataa yuwaafiya bihi ilaa uu kala kulmo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha dembigiisa ilaa uu kala kulmo oo marka halkaa marka isagoo kiiskiisii oo dhammaystiran markaas lagu qaado marka cuquubadan adduunyada la ciqaabayo qofka muslimkaa dhinac kheyray uga tahay nacam marka saas in loo dareensanaado dhinac hal dhinac keliya in laga fiiriyo ma aha idaa araada allaahu allah hadduu doono bicabdihi addoonkiisa khayran khayr ou la doono cajala lahu alcuquubata cuquubada usoo dedejiyaa fi dunyaa adduunka dhexdiisa wa waidaa araada allaahu allah hadduu doono bicabdihi addoonkiisa ashara ou la doono amsaka canhu bidembihi dembigiisa uga haystaa xataa yuwaafiya bihi yowma alqiyaamati ilaa qiyaamaha uu kala kulmo dembigiisii ama uga oofiyo wa qaala nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi ina cidama aljazaa'i abaalmarinta weynaanteeda maca cidami albalaa'i balaayada weynaanteeda weyaan ay ahaatay oo yacnii abaalmarinta ilaahay ku abaalmarinayo weynaanteeda waxay ku xirantahay belada iyo waxa ku asiibay weynaantiisa walidaalika xadiidkii hore waxaan soo marnay labada indhood ninka laga yacni waayo labadiisa indhood ninka lagu imtixaanayo waayo ee ku sabro wax kale male janna u leeyahay nacam maxaa yeele wax imtixaan weyn waaye imtixaan sahlan ma aha nacam fartaasoo kaa go-day oo kale ma aha nacam marka imtixaanku wuxuu ku xiran yahay beladu inta ay weynin kala eg tahay ajarkeedana oo la egyahay nacam ina cidama aljazaa'i abaalmarinta weynaantiisa maca cidami albalaa'i balaayada weynaanteeda ayay la jirtaa wa ina allaha alle tacaalaa sarreeye idaa axaba qowman qola hadduu jeclaado ibtalaahum waa imtixaanaa maxaa yeele wuxuu rabaa dadkaasi darajaad waaweyn inay helaan jannada ay ka helaan darajaadkii camalkoodii ma gaarsiin karo markaasoo wuxuu alle subxaanah wa tacaala marka waa imtixaanayaa imtixaankaas la imtixaanaya marka ayay ku mutaysanayeen marka darajadii camalkaa uu ku gaarsiin karinaa balaayadan lagu sallada eh, ood ku sabartay uu ku gaarsiina nacam faman radiya qofkii raalli noqdo falahu ridaa raalli ahaansha allou leeyahay faman radiya waa darajadii mustaxabka ahayd waa tan faman radiya qofkii ku raalli noqdo wixii ilaahay usoo qadaro falahu ridaa buu leeyahay raalli ahaansho oo ilaahay baa raalli ka noqonaya waman sakhida qofkii caroodana oo waxii markay ku dhacaan balaayada ilaahay u caroodaba oo maxaa waxaan lagugu riday iyo adiga dadka waa kaas oo iska raaxaysanaan adiga dhibkaanaa qabtaa iyo waxaasoo kale is yiraahdo maogtaha waa shakwo waay taasoo kale nacam oo qofkii ma oga wax ninkaas loo soo wada xataa adiga adduunku maahan keliya maanta iyo berri ma aha maanta iyo shalay iyo berri iyo maahane waa ka waa ka waxaysanya marka waxaa laga yaabaa laasimaad annaga dadkeenna waxaa laga yaaba waddanka waa iska imtixaanan yahay ilaa toddoba iyo toban sano taqriiban oo imtixaanan yahay iyo kasii badanba qofkii ma dadkii marka waxaa laga yaabaa inay qaarkood leeyihiinba ummado gaalo ah nabadgelye iyo barwaaqa iska haysta annaga maxaa nagu dhacay kuleeyihin nacam te annagii waxaa laga yaabaa in dembigeennana nalaga nala waxaan horta dembi unbay ku ahaadeen ko thaaniyan haddana midda labaad in ilaahay dunuubteennaba ku dhaafayo laga yaabaa nacam marka qofka in lagu sabro maahana in la yiraahdo kuwaasna maxaasaan loo siiyey annagana maxaansaan u nahay nacam ayb kuwaan adiga halaaga usoo socda maxaa ka ogtahay nacam ma ogin toban sano kadib shan sano kadib sanad waxa dhacaya kama warqabno wahaakadaa wada yacni dadkana hadday dadka islaamkana ad ilaahay balaayad inuu ka haayo waa loogaga baryaa adigana ilaahay inaad barisa waa maahana maaha inaad shakwo iyo waxaasoo kale qadimta nacam waman sakhida qofkii caroodo falahu sukhdu caro allow leeyahay isagana nacam waman sakhida marka waa qofkii aan sabrin waayo ilaa sabarka waxaa kasoo horjeeda in loo caroodo waman sakhida qofkii caroodo falahu sukhdu caro ayuu leeyahay rawaahu tirmidiyu waqaala qaala xadiidun xasan buu yidhi nacam ayb xadiidkan marka waxaa wey xadiid isagoo xasana ah, sidaas uu sheega nacam wacan anasin radia allaahu canhu qaal kaana bnun liabi طalxa ayb xadiidkan marka isagu wuu dheeryahay wbillahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wsaxbihi wslem